bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslama cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala almualifu raximah اllahu tacaala faslun wajuluudu اlmeytati baktiga haragiisa tadhuru way daahiroobaysaa biddibaaqi magdayn ayay ku daahiroobaysaa ilaa jilda alkalbi eyga maqaarkiisa maahane walkhinsiiri doofaarka maqaarkiisa maahe iyo wamaa wixii tawallada ka dhasho minhumaa labadooda ka dhasho ow amase min axadihimaa midkood ka dhasho iyaga midkood iyo xayawaan kale wixii ka dhasho yani ayb fasalkan marka wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha iyagu dabqiga ama magdaynta daahir ku noqon karo magdayntuna waxay ka taagan tahay yani eh, bimansilati dakaat oo kale waa gowrac oo kale wa ayb maqaarka haddii la magdeeyo daahir buu ku noqdaa meytadana sideeda najaas waay waa liqowlillaahi tacaala qul laa ajidu fiimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illaahi bih ayb maytadii marka waxaas rijsiga iyo najaasta lagu sheegay ku jirtaa ayb marka wuxuu leeyahay wajuluudulmaytati baktigii najaasoobay bakti marka la leeyahayna yanii inuu iskiis iskaga dhintay qasab ma ah kii iskiis u dhintay iyo kii qof gowraciisu uusan ansixaynin wixii uu gowracay mushrik waxa uu gowraco majuusiga sidoo kale maa ilaa daalika amase wixii isagu qof muslimaba ha sameeyee ee aan la gowricine inta wax lagu dhuftay iyadoo la gowrici karo waxaa ku dhintay marka culayskaas iyo ushaas iyo wixii ku dhintay waa iska bakti kaasaa loo jeedaa gaalka wataniga waxa uu gowraco waa la gowracay waa daahir ma la dhahaye bakti waayo meytada marka waxaa la yidhahdaa wax allaala wixii aan soo marin gowrac ah, sharci ah ayb gowrac sharci ah wixii aan soo oo dhan waa bakti kaasuu marka sheegaya wa juluudu lmaytati baktiga haraggiisa tadhuru wou daahiroobayaa biddibaaqi magdayn buu ku daahiroobaa xadiidkii nabigana waa u daliilo ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahur maqaar kastoo la magdeeyo waa daahir nooc cumuuma ayaad marka ka fahmay taas ayb ilaa jilda alkalbi eyga maqaarkiisa maahna iyo walkhinziiri doofaarka eyga iyo doofaarka iyagu maqaarkooda maku eh, magdayn kuma daahiroobayo sababtoo ah markii horeyba najaas ahaayeen oy noolaayeen iyaga waxa aan ka hadlaynana waxa uu yahay shay markiisii hore daahirna ahaa bakhtinimo ku najaasoobay dahaarama lagu soo celin karaa waay waxaan ka hadlayno marka eyga iyo khinsiirkuna markoodii horay noolaayeenba daahir ma ahayn marka maqaarkoodu see marka uu ku noqonayaa eh, magdayntu see u daahirinaysaa ayb saa darteed marka eyga iyo doofaarku iyaga waxay uga reebeen eyga isagoo noolowba najaas ahaayo duhuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu an yaksilahu sabca maraatinay ahayd ayb isagoo nool oo nafti ku jirta ayb waxaan laga hadlayana waxay tahay neef awal iska daahir ahaa oo korkiisii iyo eh, rarashadiisii iyo wax walba ay daahir ahaayeen oo hadda baktinimo ku najaasoobay yaa tanna marka ay ka hadlaysaa marka macnahaasaa ku jira madaahib kala duwan ayaa fiqhulkhilaafka marka laga hadlaayo ku jira laakiin annaga hadda fiqhulkhilaaf kama hadlayno maxaa yeeley waxaan ka hadlaynaa waxay tahay kitaab gaar ah iyo madhab gaar ah ayaan daraasaynayna marka ma kusii dheeraanayno ayb ilaa jilda alkalbi eyga maqaarkiisa maane walkhinziiri iyo doofaarka maqaarkiisa doofaarka maqaarkiisa isaguna waa najaas maxaa yeele markuu nool yahay waa najaas doofaar waxaana ku tusaya najaasnimadiisa aayadda qur-aanka fa inahu rijsun ayb waa qurun waa najaas rijsiguna marka najaasa loo isticmaalaa culummada istilaaxooda ayb wamaa tawallada iyo wixii ka dhasho minhumaa labadooda waxay iyaga iska dhalaanayay doofaar ow min axadihima ama midkood ka dhasho yacnii neefkii ka dhasho ey iyo neef kale ee isaga awal daahir ahaa xoolahaa ka dhex dhashay xayawaan daahira iyo xayawaan najis ah waxaa lagu qaadayaa marka inuu najaas yahay oo culummadu waxay dhahaan farac waalidkiis wuxuu ku raacaa dhowr siyaabood nasabka marka la joogo aabbahu raacaa farcu aabbihiisou nasabka ku raaca midka dakarka ah ayb hooyadana wuxuu ku raacaa addoonnimada iyo xurnimada labada waalid hadday hooyadu xor tahayna aabbuhu addoon ya ilmuhu waa iska xor hooyadu hadday addoon tahay aabbuhuna xor yahayna ilmuhu waa addoomo ayb walidaalika waxaa loo diiday ninka xortaa inuu addoon naag addoona guursado ilaa cinda daruura ma ahani waman lam yastatic minkum qowlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum ilaa aakhir aaya dalika liman khashiya alcanata minkum ayb addoonnimadaa marka ilmihiisa loo diidaa ayb farcu addoonnimada xornimadana hooyaduu ku raacaa labadooda kii sharaf badanna diintuu ku raacaa laba waalid ilmo yaryaro ay iska dhaleen labadooda kii muslim ah ayaa cunuga diintiisa iyo lagu xambaaraya ayb intuu ka qaangaarayo ayb jizye laguma qoraayo labadiisa waalid mid hadduu muslim yahay midna yahuudi yahay ilmaha yararkaa markaa wax lagu qoraayo ma laha oo yacnii eh, ma ha noqoto gaalnimo iyo wixii kale raacayo axkaam gaara gaalnimadu ay wadatay naam labada marka baabuzakaad la joogana kan labadooda fududaa lagu xambaarayaa oo saka waajibin la-aanta ku fudud xoolihii marka ka farcanmo xayawaan zaka ku waajibaysay iyo midaanay saka ka waajibaynin waxaa lagu xambaarayaa kii aysan sakada ka waajibaynin xoolaha marka zaka lagama qaadayo ayb baabu najaasa marka la joogana waxaa iyo najaasada iyo gowraca xaaraantinimadiisa iyo nikaaxana saddexdaas baab dabxi iyo nikaax <clears throat> iyo najaasa marka la joogana labadooda wuxuu raacayaa akhasuhumaa kan xun sooma fahmi nikaax iyo gowra iyo najaaso marka la joogo kan xunu raaca walidaalika ey iyo ari waxay iska dhalaan najaas baa la dhahaya labadooda akhasahumaabuu raacaya siyaabahaas ay marka saasuu marka halkan ku salaynailaa waxaan waxaa ku jira marka wax najaas aha ku dhex jira najaasadaa la qallibaa marka ayb wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda ka dhasho ow min axadihimaa midkood ka dhashoo la og yahay maqaarkiisu isaguna marka dabqi iyo magdayn kuma daahiroobayo ayb axaadiid fara badanaa marka dabqiga ku soo aroortay dibaaqu juluudi ilmeytati dakaatuhaa iyo magdayntu waa gowraceedii oo kale iyo waxyaabahaas ayb maqaarkaas marka la magdaynayo intan unbay ka reebeen shaaficiyada inta kale waa la magdayn waa ku daahir noqon karaa dameeraha iyo baqasha iyo fardaha iyo fardaha iyago awalba daahir ay ahaayeen dugaaga iyo kullima qaarkooda iyagu waxay leeyihiin waa haddii la magdeeyo waa daahir inkastoo xadiid nebiga uu jiro sala allahu alayh ali wasalam nahaa rasuulu lahi sal salam can juluudi sibaac dugaagga iyaga maqaarkooda waaba la reebayba in la isticmaalo marka marka tafriicada kusii jiro wa cadmu lmeytati baktiga laftiisana wa shacruhaa tinteeda shacru lmeytati najisun najaas weeyaan ila alaadamiya aadamiga maahan yanii baktiga laftiisa iyo tintiisuba waa najaas aadamiga maahan shaafici marka laba qowl baa laga soo raray aadamiga uu ka reebaayo iyo inuu ku daraayo waxaana xoog badan in aadamigu laga reebaayo meeshaan sidaan hadda uu kitaabkan ku taqriiriyey xoolaha marka laba nooc waaye waxna hilibkoodaa la cunaa kuwana lama cuno ma'kuulu laxmi iyo hayru ma'kuuli laxmi wixii isagu ma'kuuli laxmi ah oo hilibkiisa la cuno haddii la gowracdo oo la qasho waaba iska isagu daahir waayo markaa maqaarkiisana marka waa la magdaysanaya isagu dhib male kaas wixii laakiin maqaarkoodu awal wixii aan la qalan jirin sida dameeraha oo kale dameerka haddii la qalo qaliddaasi wixii ma ka dhigaayo daahir isagoo dhan marka najaasa u noqonaa wixiisoo dhan ilaa awalba lama cuni jirin marka haddii la qalo wax dhintay wax baktiyoo kale un waayo qaliddaas waxay anfacaysa maa qaliddu marka waxay wax anfacaysaa wixii ma'kuulu laxmi ahaa <coughs> wacadmu lmaytati wa shacruha najisun weyaan ila alaadamiya aadamiguna wuxuu leeyahay nolol iyo geeri isagu waa daahir walaqad karamnaa bani aadama karaamadaana waxay keenay inuu wax kale wax dheeryahay ayb waxaa kaloo iyadana baabkan intuusan ka bixin geli karo wixii xoolaha laga soo gooyo iyagoo nool waa baktio kale maa qutica min albahiimati wa hiya xayatun fahuwa mayitun <coughs> xadiikii nabiga saasuu ah sal l slam wixii laga jaray xoolaha iyagoo nool waa bakti <clears throat> tinta iyo waxaa iyo dhogorta iyo marka laga reebo wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaatan wa mataacan ilaa xiin kuwaas iyagu waa lasoo reebay <clears throat> faslun walaa yajuusu isticmaalu awaani dahabi wاlfida <clears throat> halkan wuxuu ka gelayaa eh, wasaa'il lwasaa'il ayb biyihii oo wasiilo iska ahaa iyaga maxaa lagu gaaraa weelal <clears throat> weelashiiba wixii marka dahaarada iyo kaga aadan uu kaga hadlaa fasalkan <clears throat> walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi dahabka weelashiisa isticmaalkooda ma bannaana waalfidati fidada weelasheeda isticmaalkooduna ma bannaana <clears throat> wayajuusu waxaa bannaan isticmaalu hayrihimaa dahab iyo fida waxaan ahayn isticmaalkooda oo minal awaanii weelal abaa bannaan <coughs> dahabkii iyo fidadii rasuulka sala allahu alayh ali aa reebay ayb laa tashrabuu fii aaniyati alfidati walaa takuluu fii sixaafihaa <coughs> weelasha fidada waxa ku cabinina xeerooyinkeedana waxba ha ku cuninina dahabkiiyo fidadana waa riwaayaad kale uu nebigu ku sheegay qofku weelal dahab iyo fido inuu yeeshana xataa ma bannaana isticmaalkooduna nebigaa reebay sala allahu calayh ali wasalam cillana wuxuu uga dhigay fa innahaa lahum fi dunyaa walakum fi laakhira idinkaa adduunyada kule aakhira iyagaa idinkaa kule adduunyadana iyagaa kuleh oo gaalada yacni adduunyada isticmaasho ahlu takabur iyo ahlu ahlulkhuyalaa'i wasarf waaye ayb idinkuna marka waxaad saas ma tihiin aakhira marka leedihiin ood jannada ku helaysaan adduunyada idinku waa la idinka xarimay iyagiina marka adduunyada inay u bannaan tahay maahane waa ahlu kibir ayb <clears throat> marka culammada waxay dhahaan cillada ugu fiican oo waal dahab iyo fido in la isticmaalo loo reebay waxay tahay tashabuhulkufaara ku jiro gaaladii marka laysu ekaysiyaa ku jirto sidaas darteedaa loo reebay waana cillada keliya ee mansuusada ah oo nebigu uu caddeeyey oo carab carabka uu ku dhuftay waxaan kale marka iyagu cillo maahan waa iska cillo layska istinbaaday oo ra'yi ku dhisan ayb maalan waxay leeyihin ninkii faqiirka ahayo wuxuu cuno la haddii nin uu arka marka ku weyse qaadanayo ibriiq dahab ah jalmad dahaba ah, waa uu ku calool xumoonayaa waa xasdayaa waxaa laga yaabaa marka inuu markaas qalbigiisu uu wax ka dareemo taas darteed marka saanay u dhicin ayaa loo reebay dhahayaan laakiin waa ra'yi cilladaas midaan mansuusadaa ka fiican <clears throat> dahabka isagu mutlaqan marka ma bannaano sina in loo isticmaalo amaa fidada iyada marka haddii wax lagu kabkabto kab marka xaaja ay keentay dhib ma laha ama ha weynaado ama ha yaraado ayb laakiin kab fido weel lagu kabtay wax xaajaan aysan keenin oo qurux iyo dhaldhalaal loogu kabtay waa xaaraam day weyn <clears throat> marka xaajada taasna marka ay u khuduucaysaa dahabku sidiisa marka imaamu nawowi wuxuu leeyahy mulaqanba waa isagoo ma la isticmaalayo xadiidku waxaa isdhihi kartaa wuxuu ku soo arooray cabid iyo cunid halkanna annagu cabid iyo cunid maaha inay weyse qaadaan hayna sidee marka ay noqonaysaa waxaa la leeyahay cabidda iyo cunidda iyo weyse qaadkuba isticmaalkay ku wada jiraan isticmaalkaasaana la fiirina waxay la mid tahay qowluhu tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naara wa sayaslowna saciira dadka agoonta maalkooda cunaayaan haddii uusan cunin alaabti intuu ka soo qaato uu ku dhaqmo ka waran marka uu isticmaalo ma waxaa la leeyahay cunistii baa la reebay keliya maya cuniduna waa isticmaal ku dhaqankuna waa isticmaal halkanna sidoo kale weel dahab haddaa wax ku cunto ama ku cabto iyo haddaa weyse ka dhigato waa wada isticmaashay un halkaasaa laga fiirinaya <clears throat> ma la dhahaayo marka weyse qaadka wax ku soo arooray ma jira ma la dhahaayo ciladan waa xugun marka macquululmacnaa ahoo ciladiisa la yaqaano waay ciladuna saasay keenaysaa marka faslun walaa yajuusu ma bannaana buu yidhi isticmaalu awaani dahabi dahabka weelashiisa isticmaalkooda waalfidati fidada weelasheeda in la isticmaalaa ma bannaana wayajuusu waxaa bannaan isticmaalu kayrihimaa labadaas kayrkood in la isticmaalo min alawaanii weelal ah <clears throat> kuwaasi marka ha noqdaan hadday doonaan dheeman iyo wax qaaliya hadday doonaan ha noqdaan oo kale oo dahab dahabiyo fidakaba qaalisan hadday rabaan ha noqdaane iyagu labadan unbaa la diiday labadaanna waxa loo diiday waa inaan gaalada la shabihin faslun wa siwaaku mustaxabun <clears throat> dahaaro iyo marka lagu dhex jiro cadaygiina waa uu siba uga mid yahay wasiwaaku cadayashada mustaxabun weeyaan ku eh, la sunneeyey oo la jeclaystay fii kulli xaalin xaalad kasto dhexdeed ayaa lagu sunneeyey ilaa bacda zawaali zawaal kadib maahana oo lisaa'imi loo kahday oo lisaa'imi yacni qofka markaa saa'imka aan loo sunnaynin ayb halkan marka cadaygii wuxuu leeyahy xaalad walbaa waa sunno oo nebiga xadiidkiisaa laga qaatay sala allahu calayh ali wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum biاsiwaaki cinda kulli salaatin cinda kulli wuduu'in ayb intaba marka nebiga sal l slam wuu yidhi haddaanan marka mashaqo ka cabsanaynin waa amri lahaa amarku marka wujuubuu keeni lahaa wujuubkan amarka mashaqay noqon lahayd waa wujuubkiibuu dhaafay sunnadiibaa marka baaqi ah ayb ilaa bacda zawaali lisaa'imina waa masalo marka istinbaad nooc ah ay shaaficiyadu kula imaadeen qaarkood qaarna maba qabaanba oo shaaficiyada ka mida waxay leeyihiin xataa bacda zawaal hadduu cadaysto wax dhibo ay leedahay malaha isagoo soomay ciz bin cabdisalaamana ka a culummada shaaficiyadu sidaas taqriirisay oo xadiidka walakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi ilmiski urka qofka kasoo go-aayo sooman oo calool marnaantu ay keenayso wuxuu ka khayr badan yahay wuxuu ka udgoon badan yahay miskiga caraftiisa barafuunka jannada isagu marka wuxuu yidhi waxa keeno urkaani calooshoo maran waayo maahane caday iyo cadayshe la-aan waxama keentay ayb sidaa darteed marka calool marnaantuna mar walba waa jirtaa wax caday shaqo kuleh maba ahanba xadiidkan ayb saa darteed markaa xadiidkii rasuulkana wuxuu ah sal ll ly saxaabigii wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sal allahu calayh ali wasalam nebigaan arkay in aanan xisaabi karin uu yidhi oo tiro badan isagoo cadaysanaya saa'im isagoo sooman ee soon soomanayn ayb iyo xadiidkan hadda laftirkiisa aan sheegaynay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin salaaddii markaa ma waxay ku eg tahay zawaalka ka hor bis ma jirtaa salaad bacda zawaal qofka sooman uu tukanaayo laga rabo waa jirtaa duhurkiiyo casirkii baaba ka mida mana kala qaadin rasuulka sala allahu calayh waali wasalam marka meeshaan iyadu waa laga xoog badan yahay culammada muxaqiqiinto madhabkuna waxay taxqiijiyaan ilaa bacda zawaali ninka saa'imkaa inaan loo kahanin xataa wa huwa fii alaaati mawaadica ashaddu istixbaaba wa huwa siwaagu cadaygu fii alaaati mawaadica saddex meelood dhexdooda ashaddu weeyaan mid aad u darnaan badan istixbaaban xagga sunnanimada aad baa loo sunneeyaa cinda tagayuri ilfami afka doorsoonkiisa agtiisa markuu qofka afka ka doorsoomo oo afkiisa xoogaa uu soo uro inuu markaas yacni uu cadaydo muxuu ku doorsoomayaana min asmin aamusnaan darteed iyo wagayrihi iyo aamusnaan kayrkeed qofku hadduu maa aamusan yahay amaba uu yacnii eh, ama wax raa'ixa keenaayo ou cuno afki waa doorsoomaya marka markaa in la cadayda markaas dadka aan lagu dhibin ayb wa cinda alqiyaami soo kicidda agteeda min annawmi hurdada laga soo kaco marka hurdada laga soo kacana in la cadaydo kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam ida istayqada min nawmihi nebigu hadduu hurdadiisa ka soo kaco kaana yashuusu faahu afkiisiibuu cadayga marka ku marmarinayo ku daliigayo ayb taana marka meeshaasaa laga qaatay wa cinda alqiyaami iyo istaagidda agteeda ila salaati loo istaago salaad marka loo istaagana iyadana cadaygu aaduu sunno u yahayo lowlaa nashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin tanna marka adiladaasay leedahay cadaygii marka halkaas uga baxay fawaa'id fara badanna marka cadaygu waa ku sheegaan waa leeyahay fadaa'il badanna waa soo arooray min khisaali ilfitra ayuuna ka mid yahay waxyaabihii ambiyada laga dhaxlay ayuu ka mid yahay ayb oo waxaa ka mid ahayd caday cadayashada wuxuu sheegay marka inuu alla raalli ku noqonayo nebigu sal l salam maharatun lilfami mardaatun lirabbi bcadaygii marka afka wuxuu u yahay nadaafad ayuu u yahay bahaaru u yahay rabbina raalli ahaanshu u yahay faslun wa furuudulwuduu'i maqaasidii marka dahaarada hadduu bilaabay marka ayb wa furuudu lwuduu'i weyseqaadkiibuuna ka bilaabay istilaaxaad marka waxaa jira in qofku ogaado uu u baahan yahay farad isaga wuxuu isticmaalaya arkaan arkaanulwuduu'i isagoo yiriyo kaley la mid tahay waxaa marka u baahan tahay in la ogaado rukni iyo shardi ayb waa laba istilaax ruknigu waxaa weeyaan wax ku dhex jiro cibaadada oon ka baxsanayn oo haddii laga tagana beddel aan aqbalayn oo cibaadaduba aynan ansixayn maalan waxyaabaha hadda uu tirin doono weyseqaadkay ku dhex jiraan haddii laga tagana wax weyse qaadoo jiraya malaha shardiguna waxaa weeyaan khaariju lmaahiyati shayga bannaanku ka yahay shardiga ayb shuruud marka haddaad maqasho shayga intaan la samaynin waxa lagaa raba inaad buuxisid arkaan marka la yidhaahdana waxaa weeyaan shayga markaad gudagasho waxa lagama maarmaanka ah shardiguna waa khaarij rukniguna waa daakhil ugu dhex jira ayb furuud lwuduui arkaan lwuduu ka wada fard iyo rukni isku hal waay meesha baabkan salaada markaan joogno marka shaaficiyada wuxuu ku socdaa salaaddu waxay leedahay shuruud waxay lahaanaysaa arkaan waxay leedahay abcaad iyo hay-aad arkaan eh, shuruud arkaan abcaad hay-aad abcaad marka atixiyaadka koowaad kale iyo waxay ku darayaan marka min abcaadi salaad salaada qayba qaybaheeda hay-aadkuna rafculyadaynka iyo qiraa'atu subxaana rabbi alcadiim iyo subxaana rabbi alaclaa akhrinteeda iyo hay-aadkay ku darayaan ama sunan bay dhahaan sunan ama hay-aad ayb abcaadna marka iyagu iyo sunanku waxay u kala soocayaan abcaad hadhow baabu sujuudu sahwiga marka la joogo wuxuu dhihi doonaa wixii haddii laga tago sujuud lagu kabaayo sujuudu sahwi abcaad ayay iyagu dhahayaan atixyaadka koowaad oo kale ka mida iyo qunuudka salaada subax yacnii madhabku sida uu ku socdo labadaas abcaad waayo haddii laga tago sujuudaa lagu kabaa bay dhahayaan laakiin haddii subxaana rabbi alcadiimta dhihiddeeda aad ka tagto rukuucdiina aad samayso sujuudna uma baahnid sujuudu sahwi ruknina maahano salaaddii waxay ku jabaysa maaha ma garan iyagu marka farqigaasay ka rabaan meeshaaswaxaa laga yaabaa kutub kale marka madaahib kale ee la ararko kutubtooduna inay sidaa ka duwanaato meesha abcaad ay shaaficiyadu dhahayaan xanaabilada waajibaaday dhahayaan suma la gartay marka arkaan shuruud iyo arkaan iyo sunan saddexdaasay badanaa isticmaalaan iyaga salaada marka la joogo laakiin abcaad iyo heyaad bay sunankii u kala qaataan ayb shaaficiyadu marka rukni iyo waajib meelay ku isticmaasho xajkaa ka jiro xajka xajku markuu gaaro wuxuu lahaan doonaa arkaan wuxuu lahaan doonaa waajibaad marka waajib iyo ruknina yaysan kaa kala khaldamin meeshaas marka la joogo rukniguna waa wixii isaga un in lala yimaado ay qasab tahay waajibkuna wuxuu u kacayaa wixii bedel yeelan karo waa waajib laakiin haddii laga tago uma xayirnaanaysidoo bedelkiisaa la imaan kartaa bedelku marka wuxuu noqon doona isaga kitaabuulxaj aan tegi doonaa meeshaasay marka arkaan iyo waajibaad kala isticmaaleen ayaga meel kale ma aynan kala isticmaalin ayb laakiin marka waxaa aad marka waajibaadkaas u isticmaalo xanaabilada faslun marka wuxuu yidhi wa furuudul wuduu'i weysaqaadka arkaantiisa sittatu ashyaaa lix shay wa anniyatu niyo cinda gasli ilwajhi wejiga dhaqidiisa agteeda la niyoodo ayb koo wuxuu ka bilaabay niyo niyadan laftirkeeda ma rukni baa mase waa shardi waa <clears throat> meel markaa culummadu aragtidooda ku kala duwan tahay ayb oo mararka qaar waxaa dhici karta shardi inay dhahaan marna ay rukni iska dhahaan marka asalkuna niyadu shayga may ku dhex jirtaa mase waa ka horeysaa waxa marka ay ka imaanaysaaqawaacid fiqhiyaha ayaan ku arkaynaa insha allahu tacaala meelahaasay ku baxdiyaan anniyatu niyo niyada marka iyada xaqiiqadeeda sharci ahaan waxaa weeyaan qasdu shayin muqtarinan bificlihi shay loo qasdo ficilkiina lagu taxo qasdu shayi muqtarinan bificlihi shayna u qasadid ficilkiina marka aad ku xiriirisid adoo ficilkiina ku xiriirinaya qasadka aada la timaado niyo taas waa maxalkeedu waa qalbiga afka wax shaqaa kuma laha <clears throat> afka iyadu wax shaqa ah kuma laha maxalkeedu marka iyo booskeedu waa qalbiga halkaa marka qofku <clears throat> qalbigiibu marka niyada ka xirayaa oo kala imaanayaa camalkiina markiiba waa kusii daraya marka wuxuu yidhi anniyatu niyadii cinda goormaa marka la niyoonayaani cinda qaslil wejhi wejiga dhaqistiisa agteeda la niyoodo oo lala imaado wejiga marka maxay u dhahayaan waa xubinta ugu horeysaee rukni ah wejiga gacmaha iyo luqluqashada iyo arkaan ma aha meesha ugu horeysaa marka niyada layska rabaa iyado niyada marka wakti bay leedahay maxal bay leedahay maxalkeedu waa qalbiga waktigeeduna waa cibaadada bilowgeeda cibaadada bilowgeeda ilaa hal shay maaha hal shay oo waxaa jira marka isagu niyada cibaadada in lala bilaabaa aysan daruuri ahayn waa soonka sunnada <clears throat> soon sunnaa baad saacaddan camal iska niyeysan kartaa haddaad wax soo cunin niyadii asalna waxay ahayd inay camalka la bilaaban tahay laakiin soonka sunnada isaga nas baa kusoo arooray amaa sida asalkaa niyada iyo cibaadada ay niyada u tahay bilowgeeda inay isla socdaan ayay tahay anniyatu niyadii niyada marka inama alacmaalu binniyaat xadiidkaasaa marka baab walba gelaayo cibaadaad ku tacalluqa maxay tartaa niyaduna waxay taraysaa inay kala soocdo cibaadaadka iyo caadaadka wejibaa dhaqaysa inaad iska dhaqanayso inaad cibaado u dhaqayso wax kala soocayo waa niyada u ubis niyadu waxaa kaley tartaa farad iyo sunno inay kala qaado waxaanaad marka cibaadadan ma farad ba mase waa sunno niyadaa kala sooci karta wax kaloo lagu kala sooci kara male nin hadduu halkaas istaago laba ragca ku tukanayo inay salaad subax inuu tukanayo iyo inuu tukanaayo labadii ragcee subax ka horreysay annaga ma fahmi karna isaga unbaa ogoo oo niyaduuna ku kala sooci karaa niyadu marka waxyaabahaasay tartaa acmaasha maraatibtoodana waa kala socdaa caadaadka iyo cibaadaadkana waa kala soocaysa niyadaas marka wuxuu yidhi wejiga marka la dhaqayo agteeda maxaa la niyeysanayaa marka iyadana weysaan hadda annaga ku jirna <clears throat> waxaa la niyeysanayaa haddii aad xadad qabto oo aadan weyse qabin waxaad niyeysanaysaa weyse qaad farad ah waxaad niyeysan kartaa oo kale inaad iska kor yeelaysid xadad qalbiga baa gelinaya intaas bisla weyse jab inaad iska kor qaadaysid rafculxadataa leedahay ama fardulwuduu weyse farad ah faradkeed yaad niyeysanaysaa qalbiga gelinaysaa ama inaad waxaan aad samayn rabto salaad ku banaysato saddexdaaba marka haddaad la timaado mid u niyeysato waa kugu filan yahay anniyatu cinda gasli lwajhi wa gaslu lwajhi rukniga labaad wejiga dhaqidiisaw yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fasiluu wujuuhakum ayb faqsiluu wujuuhakum wa qaslulwajhi wejigii dhaqidiisii wejigana meesha qofka caadiga tintiisu ay ka bilaabato ilaa iyo dherarka wuxuu ku imaanaya garka hoostiisa lafgareedka hoosteeda dhankan kalena wuxuu ku imaanayaa dhegtan meeshay ka bilaabatay balaqda ah ilaa iyo tan kale wixii u dhaxeeyaa marka waxaa la yidhaahdaa weji intaas marka biyuhu inay gaaraanoo qofku dhaqo wejiga xadayntiisuna hadda qur'aan iyo xadiid kuma soo aroorin laakiin luqatan weji intaasaa la dhahaa iyo curfiga labadawa qaslulyadayni labada gacmood dhaqidooda labadii gacmoodoo marka la dhaqo marka hore wuxuu kaaga bilaabaya arkaanta sunankaasaa kuu sheegi doona wa qaslulyadayni labada gacmood dhaqidooda ilaalmirfaqayni labada xusul lala qabo ilaa bimacnaa macawa waay meeshan maca ila almirfaqayni maca almirfaqayni labada xusulna ay ku jiraan ilaada marka haddii haayo un laga dhiga macnaheedu wuxuu noqon karaa ama intihaa iyada marka shaygan ha lagu dhammaada laakiin isaga ma la dhaqaa xusulkii mase ma la dhaqaayo lama ogaa karo marka waxaa weeyaan maca almirfaqayni sunnada nebiga marka waxay ahayd nebigu xusullaha waa dhaqi jiray taas marka sunnadii nebiga aayadda qur-aanka ee Eh, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi bay dhahday laakiin nebigii baa haddana sii fasiray oo in xusulku ku jiro <clears throat> bimacnaa macahu bacdi almadaahib baa waxay qabaan xusulka maba ku jira waxa la dhaqaayo xanafiyadana waa kuwaas xadiidka nebigaa marka diidayo nebiga xusullaha biyaha marka waa ku wareejin jira waana dhaqi jira wa qaslu lyadayni ila almirfaqayni labada gacmood dhaqidooda maca almirfaqayni lala qabo xusulladii wa masxu bacdi rasi madaxa qaarkiisoo la masaxo inta arkaanta waa wuxuu tirinayadsan madaxii qeyb ka mida in laga masaxo iyadana wamsaxuu biru'uusikum ba'daa tabciid keenaysay dhaheen bibacdi ru'uusikum madaxiinni masaxa qaar ka mida sunnada nebiga marka la fiiriyana waxay u badnayd nebiga sala allahu calayh waali wasalam inuu horay ka bilaabo markuu gacmaha soo qooyo biyihii ku shubo ayuu marka masixi wuxuu ka bilaabayey timuhu meeshay ka bilowdaan ilaa iyo waxaa wuxuu geynayay qadaadka haddana waa soo celinayay dhegahna waa ku waa la masaxay ayb fa masaxa bira'sihi markaa wuxuu yidhi labadiisii gacmood aqbala bihimaa wa adbara riwaayo kale waxay leedahay fabada'a bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafaahu uma rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu xadiid cabdilaahi bni zayd bni caasim ayb saasuu ahaa sunnada marka nebiga taasay u badnayd laakiin madaxa qaarkiis in la masaxo waxaa laga keenay dhowr axaadiisoo dacfi ku jiro marka la kabkabo xasan martabadeedu gaari karto oo ay ka mid tahay marka ibnu cumar inuu markaa masaxay isagoo madaxiisa faydan yahay inuu bacda ra'sihi masaxay madaxi qaar ka mid mas wax kalena uusan ku kamilin waa ficli ibni cumarkaas xadiid daciif ah oo irsaal lagu daciifiyo mursal ahna sidaasoo kale u dhahaya mursalkaas iyo ficilkaas saxaabigana waa isxoojinaya oo waxyaabaha mursalka lagu xoojiyey waxaa ka mid ahaa ficlu saxaabi iyo qowlu saxaabi waxyaabahaas iyo xadiidkii kale in la masaxay famasaxa binaasiyatihi fooda intuu madaxa saa uga masaxay tintii inta kalena uu cimaamada ku kamilay marka wuxuu leeyahay kamilaadaas dambe waa sunno intan hore inay ku filan tahayna waa laga qaadan karaa xadiidka saasay dhahayn adu calaa kulli xaal axaadiidtaas dacfiga ku jiro marka la kabo asal xasan ay yeelanaysaa daliil u ah ibnu xajar saasuu dhahayaa fatxulbaariga marka qofka dahaaradiisa waa u ansaxaysa hadduu sidaas marka madaxa u masaxo ijzaa marka laga hadlaayo ma u ansaxaysaa sunnadu waa wax kale dadkuna marka maahan inay saas un iska caadaystaan sida dadkeenna u badan yahay kale qofku marka madaxiisa inuu nebigu siduu yeeli jiray inuu u bato saasaa fiican laakiin axyaanan hadduu madaxii qeyb ka masaxo dahaaradiisu saxiix wa qaslu lyadayni ila almirfaqayni wa masxu bacdi ra'si marka madaxa masx baa lagu sheega dhaqib isaga culaysaa ku jiro marka waa takfiif baa marka sharciga uu sameeyey wa qaslu rijlayni labada lugood dhaqidooda ila alkacbayni maca alkacbayni anqowyada lala qabo lugihii oo anqowyadu ay ku jiraanna in la masaxo wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn ilaa marka laga gaaro anqowyadiin maca alkacbayn nebiga saas u masixi jiray ayuu waxaan u jeedaa u dhaqi jiray watartiibu rukniga kale waxaa weeyaan watartiibu ayb kan lixaad watartiibu weeyaan kala hormarin sidaa ah ay u kala horeeyaan in loo kala hormariyo calaa maa dakarnaahu sidii aan sheegnay oon xusnay yacnii in lagu tartiibiyo oo loo kala hormariyo oo wejigii gacmihii baa ku xigo masxu ra'si baa ku xigo lugihii baa ku xigo haddii marka la dabagediyo oo lugihii la dhaqo haddana wejiga la dhaqo rukni baa laga tegey dahaaradaasna ma ansaxayso tartiibtu marka waa rukni oo arkaanta weysaqaadka ka mid a ah. intaas marka waa wixii uu farad ahaanta u sheegay wa sunanuhu wa sunanu lwuduu'i weyseqaadka sunooyinkiisa casharatu ashyaa toban shay wey altasmiyatu bismi illaahi in lagu bilaabo oo marka la weysaysanayo bisinka in lagu bilaabo bismiillah leeyi axaadiid marka laysu geegeeyo asal yeelan kartaa ku soo aroortay laa salaata liman laa wuduu'a lahu walaa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi tacaala calayhi marka laysu geegeeyo asal baa yaa ka soo baxayo wa qaslu lkafayni labada calaacalood dhaqidooda qabla idkhaalihimaa gelintooda ka hor alinaa weelka <clears throat> weelka intaan la gelinin ka hor in la dhaqo qabla idkhaalihimaa gelintooda ka hor alinaa weelka la geliyo ka hor taan weelka la gelinin gacmihin bannaanka lagu dhaqo <clears throat> ida stayqada axadukum min manaamihi falaa yaqmis yadahu fi linaa gacanta weelka gelin xataa yaqsilahaa alaaa ilaa saddex jeer u ka dhaqo fainahu laa yadrii ayna baatat yaduhu gacantiisu meelay barisay ma ogi hadduu qofka iska soo kaco dalaq uu siiyo gacantii biyaha ma najaasoobayaan maya maxaa yeeley biyahan dahaaradooda yaqiinay ahayd gacantiina waxaa la yidhi haddii aan la dhaqin weelka bannaankiisa lagu dhaqin lama oga wixii ay soo taabatay najaasteeda lama hubo gacanta iyada laakiin waa laga shakisan yahay shaki yaqiin ma loo suulin karaa marka ma loo zuulinayo walidaalika haddii biyihii uu gacanta balaq siisto ma la dhahaayo biyahani waa najaasoobeen maya nahyi buu ku dhacay laakiin biyuhu najaas maahan dahaaray asal ku ahaayeen dahaaradana waxaa ka naqlin karo najaas iyada la hubo najaas la hubana meeshaan ma hayno maxaa yeele fa inahu laa yadri baa lagu cileeyey ibnu daqiiq ilciid saasuu dhahay saa darteeda marka halkan ugu soo daray meelahaas yani sunankii waalmadmadatu luqluqashadii walistinshaaqu sandaarsigii oo biyihii sanka lagu jiido laga soo firdhiyo madmadada iyo istinshaaqu waxaa ku soo arooray amarka nebiga sal l slam xadiid abu daawuud wuxuu ahaa idaa tawada'ta famadmid amar waay haddaad weysaysanaysid luqluqo ayb midkiin hadduu weyse qaadanayo falyanstanfir iyadan amar kale waa ha sandaarsado amarkaas marka amarkuna wujuub uu keeni jiray maxaa wujuubka ka leexinayo marka imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaa wujuubka uga leexiyey cid ahlu cilmiga ka mida oo qofkii luqluqashada ka tago weysadiisa ma jirto waxba kama jiraan cid ahlu cilmiga ka midoo dhahday ma ogi buu yidhi qariina xoogan xoogganay noqon kartaa marka taas amarkan marka qariino looga leexin karo marka wujuub way iska noqon kartaa maadaama uu yidhi cid haddii luqluqasho nin ka tegey weyse uma ansixin wax dhahaya ma maqal buuri marka mar haddii laysku haysto oo wujuub iyo ryacnii eh, waa waajib iyo waa sunno iyo ay ku jirto ama yacnii sunnanimadeedana ay adag tahay inaad iskala timaadaa fiican khuruujan can ilkhilaaf wa masxu jamiici ra'si madaxa dhammaantiis la masaxo marka asaad istinhaar ma sheegin istinshaaq uu halkan ku sheegay biyo haddii sanka lagu jiido waa iska imaanayaa istinfaarku haddaa biyihii sanka ku jiido waa inaad soo bixiso wa masxu jamiici raasi madaxa dhammaantiis la masaxdo wa masxu ludunayni labada dhegoodoo la masaxo daahirihimaa korkooda iyo baainihimaa hoostooda gudahooda baatinku marka waxaa weyaan daloolka daloolkii marka fartaas marka murugsatada la gelina daloolka suulkana dhegta kor baa looga masaxa bimaa-in biyo lagu masaxo jadiidin cusub biyihii madaxa ka soo haray ma biyo cusubaa loo soo qaadayaa buu dhahaya meeshaanna marka waxay u cuskadeen xadiid nakaara ay ku jirto alimaamu albayhaqi sida uu tilmaamay xadiid nakaara ay ku jirtay u isticmaaleen waxaan u ibnu xajar laftirkiisaa tilmaamay ibnu xajar oo buluuqa marka wou ishaaraya ayb macnuhuna marka waxaa weeyaan xadiidka ay u deliishadeen ee dhahayo ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama akhada liudunayhi maaan jadiidan ay u soo qaaday dhahayo hayra tii uu madax u soo qaaday biyo aan ahayn sidaas ma ahane wuxuu saxiix ku yahay xadiidku nebigu sala allahu calayh waali wasalam madaxiisuu usoo qaaday biyo aan ahayn kuwii uu ku dhaqay gacanta taasna waa saas ayb waxaan naga dansha ayb marka wuxuu leeya eh, xadiidkaa marka wuxuu sax ku yahay sidaas madaxiibuu biyo cusub usoo qaaday waa aan ahayn biyihii uu gacanta bidix ku soo masaxay taas marka waa sax waa la ogolyaha laakiin dhagaha ma ka hadlin xadiidkaas iyaga marka meeshii madaxa ay dhegihii marka bacdi ruwaad ay ku wariyeen saxna ma aha saas darteed marka biyaha xadiidkan al udunaani min ara'sina in badanoo culummada ka mida waa saxiix waa xasaninayaan <clears throat> saas darteed marka biyuhu dhegaha madaxa unbay ka mid yihiine waxba biyo cusub inaan loo soo qaadin tii aad madaxa gacmaha ku masaxatay oo tii aad madaxa ku masaxday unbaa dhegtiina marka ku masaxaysaa biyo jadiida marka meeshaa waxbaa ku jira wa takhliilu lixyati garkii gelgelintiisii garkii day alkafati faraha badnaa garka badan garka badan marka waa midka aan laftiisa iyo la arki karin oo inta uu weynin ka qabo wa takhliilu lixyati garka gelgelintiisa alkathati badan garka badan marka in la gelgeliyo biyihii waa sunno wa takhliilu asaabici ilyadayni labada gacmood farahooda oo la falanqeeyo la dhex gelgeliyo biyihii warijlayni labada lugood farahooda la dhexgeliyo biyihii labada gacmood iyo labada lugood farahooda oo la gelgeliyo iyaguna biyaha ayb xadiidkii laqiiq ibni sabira ayaa tilmaamaya wakhallil bayna alasaabici faraha gelgeli buu yidhi falanqey ubaalig fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'imaa wa taqdiimu lyumnaa midigta in la hormariyo cala alyusraa laga hormariyo xubnaha labada xubnood midiga bidix hadday leeyihiin midiga bidix waxa yeelan kara waa labada gacmood iyo labada lugood ayagaa midigay bidix leh xubnaha loo weyseeyo midigta in la hormariyo bidixda laga hormariyo wadahaaratu dahaaro alaaan alaaan oo wejigii saddex la dhaqo gacmihii saddex la dhaqo lugihii saddex la dhaqo waa kaa marka madaxa isaga marka saddex miyuu sunno ku yahay mase hal <clears throat> madhabku <clears throat> wuxuu leeyahay marka saddex maxaa yeele waxay qabsanayaan xadiidka tawada'a rasuulu lahi sal ly slam alaaan alaaan nebigu saddex saddexoo weysaystay madaxuna waa ku jiraa bay dhaheen laakiin waxaa ka saaraya axaadiidta cuhmaan ee faraha badan ilaa abu daawuud uu yidhi axaadiidta cuhmaan waxay sheegaysaa buu yidhi in hal mar la masaxay oo nebiga umar madaxu masaxay <clears throat> marka taasaa madaxa marka waa laga reebaya alaaan alaaana takliibaa lagu xambaaraya takliib xubnaha badankood saddexaa la dhaqayaayb luqluqashada iyo sandaarsigana hal sacab ayaa lagu luqluqana laga sandaarsanaya hal mar mar labaadna sidoo kale mar saddexaad sida ayb ayb markuu ka baxay eh, weysaqaadkii ayuu wuxuu gelayaa marka istinjaa alistinjaa isaalat najaasa ayuu dhinac ka gelayaa qofkii najaasada soo isaga zuulin lahaa waa maqsad iyada laftirkeeda walistinjaau istijadii waajibun waajib weeyaan min albawli laga istijoodo kaadidii walqaa'idi laga istinjoodo saxaradii kaadii saxara in laga istijoodo waa waajib wujuubka xaggee laga qaatay xadiid ibni cabaas hay walmuwaalaatu yaan ka tegay sunankii waxaa ka mid a walmuwaalaatu isla xidhiirin in la xidhiiriyo oo aan waqti loo kala dhexaysaynin haddaad wejiga inta dhaqdo saacad ka bacdi haddana gacanta dhaqdo sunnaad ka tagtay laakiin dahaarada waa iska ansaxaysawalistinjaau istijadii waajibun waajib weeyaan min albawli laga istijoodo walqaa'idi saxrada laga istijoodo istinjadu marka waxaa weeyaan min najawtu shaya yay ka timid shaygii baan gooyey marka istinjaa dalabulqaci waa goyn oo la dalbo macnuhu marka wuxuu calaaqada marka luqadaas iyo ka dhexeeya baabkanna fiqhi ahaantana waxaa weeyaan najaasadii iyo wasaqdii buu iska goynayaa qofka walistinjaau istijadii waajibun waajib weeyaan min albowli walqaa'idi laga istijoodo maxaa waajibkooda xaggee laga faa'iideysanayaan xadiidkii ibnu cabaas ana nabiya sal alla ly slam mara calaa qabrayni nebigu laba qabri buu soo maray wa qaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin ama axaduhumaa fakaana laa yastabri'u min bowlihi wa fii riwaayatin laa yastatiru wa fii ukhraa laa yastanzihu ninkan kaadida aad iskagama fogey jirin ma iska dheeray jirin ma ka fogaan jirin ma hubsan jirin kulli waa macnihii istijadu ka tegey istinjadii buu ka tegay waay taas macnaheedu mar haddii lagu cadaabay oo cadaab ay keentayna waa waajib laga tegay un marka saas marka waajibnimadeeda waa kaa iyo xadiidkii daara qudnigaasna uu werinaya tanazahuu min albawli fa ina caamata cadaabi alqabri minhu kaadida ka dheeraada cadaabulqabriga badankiis kaadibuu ka ahaaday ayb waajibun marka xukunkeedu meeshaasaa laga keenay waxa laga istijoonayana waa min albowli iyo walqaa'idi wax kale maya saxare kaadi unbaa laga istijoodaa riixdii marka lagama istijoodayana qofkii neefa ka timid istijo uma baahno walafdalu maxaa lagu istijoodaa marka walafdalu sida fadliga badan an yastanjiya inuu ku istijoodo weeyaan bilaxjaari dhagax inuu ku istanjoodaa fadli badan uma markaa dabadeed yutbicahaa an yutbicahaa inuu raaciyo bilmaa biyo wal afdalu sida fadliga badan an yastanjiya bilaxjaari dhagax inuu ku istijoodo uma yutbicahaa ou raaciyo bilmaa'i biyo u ka dabageeyo labadii inuu isku daro da xadiidka ku soo arooray asxaabu qubaa sheegayo dacfi baa ku jira laakiin qofku hadduu yeelo waa un dhahaa nadaafad zaa'id oo marka uun tuu markii hore yacni iska zuuliyo wax iskaga tirtiro haddana hadduu biyo isticmaalo waa un nadaafad zaa'ida waxay dhibaysa malaha laakiin fadliga la sheegayaan soo aroorin oo ahlu qubaa ilaahay wuxuu ku ammaanay labadaasay isku daraanta yaan soo aroorina biyo unbay ku istijoo jireen ayaga taasa soo aroorta wayajuusu waxaa bannaan axjaar marka marka uu leeyahy dhagax baa lagu istijoo karaa dhagaxu waxaa weeyaan waxaa loo shardiyaa an yakuuna daahiran inuu daahir yahay qaalican inuu wax fujinaayo wax fujin kara dhalo oo kale laguma istijoo kara dhalo waxma fujinayso ayra muxtaramin hayru muxtaramin inuu yahay muxtaramkii marka waa cunto iyo wax la cuno ama wax dikri alla ah ku qoran yaha waa muxtaram lagu istijoo kara waxaa lagu istijoonaya inuu wax muxtaram aan ahayn inuu yahay <clears throat> ayb dhagaxii marka isaga waa kaasaa ayb isagana iskiis waa inuu daahir u yahay markii nebiga loo keenay digadii marka loo keenay saddex dhagax buu dirsaday laba dhagax iyo diga ayaa loo keena digadii waa iska tuuray wa qaala innahaa rigsun waa najaasu yidhi digadaasna marka waxay ahayd diga dameeraaday ahayd xadiid baa sheegaya riwaayo kaleo annahaa kaanat bacarata ximaarin <clears throat> wax ma'kuulu laxmi ah mausan ahayn wayajuusu waxaa bannaan an yaktasira inuu gaabsado cala almaa'i biyo ku gaabsado aw amase calaa alaaati axjaarin saddex dhagax inuu ku gaabsado labadaba bannaanta oo nebiga marna biyuu ku gaabsaday marna dhagax keliya uu ku gaabsadayna waa jirtaa ayb aw calaa alaaati axjaarin inuu ku gaabsadaa bannaan dhagaxda marka tiradoodu saddex waa qasab inay ahaadaan ama saddex hal dhagax oo saddex gees u ka isticmaalo waa in saddex marka tirada ay noqoto <clears throat> masaxaadka xadiidkii salmaan ay ku jirtay oo muslim fii saxiix muslim ku sugnaa nebigu wuxuu naga reebay nahaana an nastaqbil alqiblata qiblada inaan saxaarada kaada ula jeesanno wa an nastanjiya biaqala min alaaati axjaarin saddex dhagax ka yar inaan ku istajoonnana nebigu waa naga reebay marka waa inay saddex ahaadaan labaa marka la ilaalinayaa saddex dhagaxdu inay yihiin koow waxaa kaloo la ilaalinaya dahaaradana waa la ilaalinaya meesha in najaasada ka baaba'do haddii saddex marka ay laba hadday ku baaba'do waa in mid saddexaad lagu daro saddex baa la isticmaalay weli waa taagan tahay najaasadii waa la wadayaa ilaa laga gaaro alinqaa tiris dheerna marka waa lagu gebagabayna shan toddoba sagaal waxay noqoto dhagax keliyana shardi maahanoo wax allaale wixii wax fujiyo oo daahir ah hayru muxtaram yaa lagu marka eh, yaa lagu isticmaalaya istijada dhagax ahna meelaha waxyaabaha ay dhagax marka lagu istijoonayo waa inaynan soo dhaafin najaasada booskeedii yani hore iyo gadaal inaynan soo dhaafin hadday najaasadii soo dhaafto oo meelo kale kaaga faniinto dhagax ma la isticmaali kara dhagax laguma tirtiri kara marka dhagaxa la ruqseeyo waa marka meesheeda ay najaasa joogto qubulka iyo duburka markay joogto biswaa hadday meel ka baxsan tagto waa in biyo la isticmaalo waana intay qoyan tahay hadday qallasho najaastii laabudda biyo in la isticmaalo ilaa najaas qallashay dhagax qallalan muxuu ka taraya waxba ka tari maayo ayb labadaa shardi marka iyadana in la ilaaliya u baahan tahay maxalka najaasada kow iyo qalaylkeeda iyo qoyaankeeda wayajuusu an yaktasira waxaa bannaan inuu gaabsado cala almaai biyo uu ku gaabsado korkooda ou calaa alaaati axjaarin ama saddex dhagax uu ku gaabsado yunqii saddexda dhagax oo yunqii yunqii bihinna uu ku nadiifinayo almaxalla booskii najaasta cusub maxalkii najaastu ka timid uu ku nadiifinayo ku daahirinayo yunqii uu ku daahirinayo bihinna saddexdaa dhagax almaxalla booskii najaasta ay ka timid maxalkii la yaqaane waa horey gadaalkaas meelo kale hadday dhar gaarta najaasa dhagax laguma tirtiri kara meelahaas marka bowdada iyo lugta iyo hadday kaa gaartana dhagax ma anfacayo biyo unbaa markaas qasab ah fa araada hadduu doono aliqtisaara gaabsasho calaa axadihimaa midkood uu ku gaabsadana biyihii iyo dhagaxiibuu mid rabaa inuu ku gaabsado falmaau afdalu biyihii baa fadli badan biyaa wanaagsan halkan marka waxaa jirta marka dadku caamada wax ay qabaan oo mararka qaar salaadiiba ka celiya waxay tahay dhagax buu kusoo istijoonaa maalan ama xaashiyo isticmaalaya waraaqo waa isa soo nadiifiye waa yimid marka waqtigii salaadaa galay waxaa laga yaabaa meel biyaleh leh inuu sujoodin meel waxaan ujeedaa weel musqul oo kale u galo eh, yani isku nadiifiye inaanu joogin haddii la yidhaha war iska weesayso salaadaadana tuko ma jirtma istijiqabi waa istijoodayamar horuu soo istijoodayn maxaa yeele dhagaxa keligii markaad nijaasta ku zuuliso khalaas bis waa istijootay adigana istijadaadi waa taam nebigu saanna waa isticmaale saanna waa isticmaale hadday salaad kaaga tagta marka sidaas adaa tacaddi samaynaya marka iyo waswaas fara badan lama rabo marka haddii isagu uu iska raba waa yeeli karaa inuu iska dhaqdhaqdo waa samay karaa haddii uu markaas urka iyo waxaas iska raba inuu meeshaas iyo hadduu isagu markaas xoogaa uu qurunsanayo waa yeeli karaa laakiin inay salaad uga tagto waa ficil xun ayb oo dadkuna ay sameeyaan waradaay maxaadsooma sujoodin waa sujoodo kule laakiin manaa biyo isticmaale hadda marka hor salaadda hadda waad joogtaa weyse qaado meeshaan musqul male tuko may istijo ma qaba ninkaa marka hadday salaad ka tagto maagay uga tagtay salaada jahli labada nebigu wuu isticmaalay kitaab badan waa kan hadda waa sheegaya faidaa araada hadduu doono aliqtisaara gaabsasho calaa axadihimaa dhagax iyo biyo midkood inuu ku gaabsado falmaa u afdalu biyaha fiican waa fiican yihiin baa lagu leey dhagax haddaad ku gaabsata laakiin mujzi waay waa kuu gudayaan ama xaashidii iyo xula midka ah wayajtanibu wuu ka dheeraanayaa istiqbaala alqiblati qiblada qaabilideeda wastidbaaraha u dabajeedinteeda fi saxraa'i meesha bannaan saxaraha ah meeshu hadday bannaan tahay oo wax teed iyo wax aanay lahayn qiblada inuu u inuu u dabajeediyo waa iska ilaalinayaa laa tastaqbilu lqiblata bibowlin walaa qaa'itin walaa tastadbiruuha qiblada ha u jeesinina ha u dabajeedinina saxaree kaadii inkoo gudanayo xadiidka marka cumuumkiisa saxaraha lagu xambaaraya marka ama dhismaha hadduu ku jiro musqulahan oo kale iyada wuxuu samayn karaa hadduu u jeesto dhib malaha derbi waxbaa ka xiga xadiidka nabiga sal ll salam ibnu cumar ibnu cumar uu wariyey wuxuu yidhi waxaan fuulay guri aan leenahay waxaan arkay buu yidhi fara'aytu rasuula allahi sal l salama calaa laminatayni nebiga oo labo dhagax ku fadhiyo mustaqbila shaam baytlmaqdis u jeedo shaam marka shaam markuu u jeedo nebigoo madiino joogo afka markuu shaam saaro qibladii marka gadaashiisa ay noqonaysaa marka istidbaar baa nebigu uu sameeyey yani xadiidna wuxuu leeyahay istiqbaal istidbaar midna lama samayn karo see loo jamciyey waxaa loo jamciyey markaas guribuu ku jira nebigu kan kalena waa marka saxare ay bannaan ay tahay waana madhabka ugu fiican oo shaafici iyo bukhaari iyo ku tageen keenayana in axaadiidtoo dhan la qaato haddii kale waxay noqonaysaa axaadiidtii qayb in laga taga qayb in qaato bacd alculamaa waxay dhahayaan kan ibnu cumar waa ficil midka kale waa qowl qowl iyo ficil hadday iscaaridaanna qowlkaa la hormarinaya maxaa tacaarudba keenay ma iscaaridayaan labadan xadiis waa la jamcin karaa kanna boosuu leeyahay kanna boos kaluu leeyahay kan wuxuu leeyahay saxaraha midkanna wuxuu leeyahay bunyaanka axaadiidta haddii la jamcin karana in la jamciya mutacayin ah lianna aljamca fiihi icmaalu daliileyn labada daliil in la camal siiyaa jamcinta ku sugan laakiin tacaarud raajix iyo marjuux labada daliil mid ha laga tago waa midna hala qaataa ku jirto taas marka waa inay xaajo keento ma fahamteen marka meesha waana masalo ibnu xajar itifaaquu soo raray fatxulbaariga inay mutafaq lagu yahay in labada jamcintu inay ka horeyso tacaarudka sheegashadiisa iyo tarjiixa wayajtanibu wuxuu ka dheeraadaa u ka dheeraanaya istiqbaala alqiblati qiblada ujeesashadeeda wastidbaaraha u dabajeedinteeda fi saxraa'i saxaraha wayejtanibu wuu dheeraanayaa albowla kaadidii uu kala dheeraanayaa filmaa'i meeshii araakidi biyihii araakidi fadhiyey biyaha fadhiyana kaadida waa kala dheeraadaa oo biyo fadhiyo inuu markaa ku kaadiyo maya laa yabuulanna axadukum fi lmaa'i daa'im alladii laa yajri riwaaya saasay ku daraysaa ayb wayejtanibu lbawla wayejtanibu uu ka dheeraanaya albawla kaadi filmaai raakidi ou ku kaadsho biyo fadhiya dhexdooda talawuf iyo wasakhay keenaya iyo qofkii inuu ka najaaseeyo hadday yar yihiin iyo wamaa ilaa daalika wa taxta shajarati geeddii hoosteeda inuu ku kaadiyo ayuu ka dheeraadaa almuhmirati miraynaysay geed miraynayso dadkiibuu marka iyadana ka najaasaynaya miraha ay cuni lahaayeen ayb wa fi ariiqi jidkii buu kala dheeraadaa kaadi inuu jidka ku dhex kaadiya ayuu ka dheeraadaa oo waxaa weeyaan isagana lacnad baa ku soo aroortay ittaqu laacinayni labada lacnada soo jiida ka dhowrsada aladii yatakhallaa fii ariiqi innaasi aw fii dillihim wa fi ariiqi jidkii dhexdiisii inuu ku kaadiyo ayuu ka dheeraadaa wadilli wa fi dilli hooskii inuu ku kaadiyo ayuu ka dheeraadaa dhexdiisa meelaha marka la harsaday hooska ah ayb dadkaa iskugu imaanaya meelahaas marka meesha haddii saxaraya kaadi marka lagu dhoobo dadkii marka waxay keenay inay ka dheeraadaan oo aanay fariisanin iyagii marka dhib aad dhibto ayb waana dhib marka dadkii in la dhibaanaysa ma bannaano addararu yuzaal ayb wathuqbi godkii godkii isagana in lagu kaadshaa wathuqbi wa fi thuqbi godka dhexdiisa inuu ku kaadiyana waa ka dheeraadaa godku marka waa keena kan hadda musqulaha iyo god baa loo suubiyaa kaas maaha kan laga hadla waa godadkan marka duurka qofka uu marayo meelaha bahalladu ay qotaan ama ay dhici karta ma'waa alxayawaa alhawaam meelaha ay galaan masaska iyo halaqyada iyo godadka saas oo kale ah inuu marka kaadin la kortoogu ka dheeraadaa inay uga soo baxaan baa laga yaabaa oo isaga darar ugu jira godka la sheegaya marka kaas aaaarta qaar waxay ku cileeyeen fa inahaa masaakin ljinni jinniga iyaa degan godadkaas ee meelahaas xadiidyada qaar waa ku cileeyeen godkana waxaa ku soo arooray xadiid cabdilaahi bni sarjas culimmada qaar waa xasaniyaan walaa yatakalamu ma hadlaayo waa khabarun bimacna nahyi walaa yatakalam yani yuusa hadlin baa laga wadaa walaa yatakalamu ma hadlayo cala albawli kaadida korkeeda walqaa'idi saxarada korkeedana kuma sheekeeyo kuma hadlo ayb oo iyadana marka muru'adana waa xun tahay xadiidna waa ku soo arooray xadiid abi saciidin alkhudri inkastoo waxay ku jiraan sanadkiisa walaa yastaqbilu shamsa waalqamara qoraxdii iyo dayixiina uma jeesto walaa yastadbiruhumaa umana daba jeediyo hadalkanna marka xadiidka waxaa ku soo arooray xadiid aad daciif u ah bal waxaa weeyaan imaamu nawowi uu yidhi laa asla lahu wax asla ma laha haddii marka qorax loo jeestay haddii laga daba jeediy wax dhibo ay leedahay xadiidka uu u cuskaday laa asla lahu ayaa alimaamu nawowi uu sheegay ayib nusaqa qaar marka waxay dhigayaan walaa yastanjii kuma istajoodo biyamiinihi midigtiisa markuu istijoonayana midigta kuma istijoodo waxyaabihii xadiidka salmaan ku jiray baa waxaa ku jirtay nebigu wuxuu naga reebay an nastanjiya biaymaanina midigyadeenna inaan ku istijoonno nebiga waa naga reebay halkaana marka wuxuu uga baxay aadaabu qadaa'i alxaaja wabilahi towfiiq wsal allah sala